ayuu u fasal yahay iyo wa leylat lqadri leylatulqadarka ayuu fasal u yahay fasalkan weyaan fasalkan wuxuu ka warrami doonaa laba qaybood oo muhiim ah oo ku saabsan soomka ama la xiriira taraawiixda habeenka la tukada iyo habeenka laylatulqadarka loo yaqaano ayuu fasal yahay weyaan fasalka ama baabka koobaad baabu fadli salaati taraawiix salaada taraawiix fadliga ay leedahay ayuu u baabi baabkan weyaan xadiidka todoba boqol iyo shan iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay cbdiraxmaan bin sakri dawsi ana rasuula rasulka al sal slm qaala wuxuu yidhi nabigeena man saama qofkii sooma ramadaana bisha ramadaan iimaanan aan rumayn awgeed iyo ixtisaaban ajir uruursi awgii ufira lahu waa loo dhaafaa maa ayaa loo dhaafaa dembi taqadama hormar oo min dembihi ka mid weyaan nabigeena sala allahu caleyh ali wasalam ramadaan qofkii habeenkiisa istaago oo qiyaamuleyl la imaado iimaan dartii ilahay uu rumaysan subxaanah wa tacaala wacdigiisii waciidkiisii jiritaankiisii in la caabudina xaq u leeyahay addoonnimadii cibaado in laisu keenay iimaan noocaas oo dhan walba taabana dartii muxuua ah, ilaahay dartii iyo rumayn uu rumaysan yahay iyo ajir uu aruursana ramadaanka u istaago nabigana wuxuu cadday sala allahu caleyh waali wasalam in dembigiisa horreeyey loo dhaafi doono weeyaan culimada in badan waxay sheegaan in saqaa'irta ay tahay laakiin fadliga ilaahi subxana wa tacala waasic weeyaanoo wax yar buu qofka dembigiisa ugu dhaafaa waad garanaysaan gabadhii haweenaydii zaaniyad ahayd ood rabbigan subxaana wa tacala ugu dhaafay ay ay waraabisay marka waad garan kartaan marka muxuu ahaa wacdiga allah subxaana wa tacala iyobohan alleh in eh, sakaairta lagu kooba adilo cadaynays way jirtaa laakiin maca dalika laazim ma ahan in ayun halkaas bas taagnaato laazim ma ahan weyaan oo ilahi fadligii wa tacala waa qofki isagoona xataa camal wanaagsan la imaanin iska jannayn karaa aduu raba wa tacaala fadligiisu aad bu waasic iyo wa tacala nasal allah caza wajal min fadlihi xadiidka todoba boqol iyo lix iyo labaatanaad can abi salamata waxaa laga wariyey ibna cabdiraxmaan abu salama qaala sala wuxuu weydiiyey caaishata umi lmuminiin radia allahu tacala an ardaha ayuu weydiiyey kayfa sideebay kaanat ahayd salaatu rasul rasulka al sladii sal l slm fii ramadaana markuu ramadaan jooga nabiga salaada suu u dukan jiray salaadda ee weydiinaysa ma ahan salaaddii faradka ahayd oo macruuf weeyaan salaadda faradka ah ramadaan lagu jiraya ay keyr ramadaan waa hal sifa unbay leedahay iyo hal waqti unbay leedahay tawqiidkada waa mid laakiin waxay weydiinaysaa salaatuleylka iyo qiyaamuleylka weyaan fa qaalat waxay tihi caaisha radi allahu taa wuxuu weydiinayaa abi salm wuxuu weydiinayaa raximah llah ee salaada la tukada ramadaanka oo taraawiixda ah fa qaalat waxay tidhi maa kaana muusan ahayn rasuulullah rasulka al sala allahu calayh waali wasalam yaziidu mid kordhiyo ama ziyaadiyo fii ramadaana bisha ramadaan walaa fi hayrihi ramadaan hayrkii calaa ixdaa casharata rakca toban iyo kow rakca kama eh, ziyaadin jirna ay muxuahay leedahay radia allahu tacala an ardaa nabigeen ama ramadaanha lagu jira ama bil kale lagu jira habeenkii marba haddii salaatuleyl ay timaado toban iyo kow ragc ayuu tukan jiray calayhi salatu salaam siduu tukan jiray marka yusalli nabigu wuxuu tukan jiray arbacan afar ragca ayuu tukan jiray falaa tas'al ha weydiinin oo siday ahayd ha an can xusnihinna wanaagooda afarta ragc si ay wanaag badan yihiin iyagoo tuulihinna dhirarka ay qabeen ha weydiinin oo aad bay u dheeraayeen aadna way u wanaag saasay kala joodaa radia allahu tacala canhu ardaha uma kadib yusalii nabigu wuxuu tukan jiray arbacan afar ayuu tukan jiray falaa tasal ha iweydiinin ama wax ka weydiinin can xusnihinna wanaaggooda iyo watuulihina dhirarkooda weyaan uma intaa kadib yusalii nabigu wuxuu tukan jiray alaaan saddex ayuu tukan jiray weyaan qaalat caaishatu waxay tihi radia allahu tacala canha faqultu waxaan idhi yaa rasuullahyow atanaamu miyaad jiifanaysaa qabla an tuutira intaadan witir tukanin ka hore miyaad jiifanaysaa nabi allow faqaala wuxuu ya yaa caaishatu caaishay ina caynay labadayda indhood tanaamaani way hurdaan walaa yanaamu ma hurda qalbi qalbigeygana ma hurdayo nabigeen sala allahu aleh waali wasalam waxay la tootay nabigeena calayhi salatu slam markuu dhihi jiray wanaajiya oo muxuuha isku toosa maxaa yeeley gadaal ayaan idinka arkaa si gadaal ayaan idinka arkaa waa uu nabigeena dhihi jiray sala allahu calayhi marka salaadan marka say afartan la tukana maxay ma afar laisku xira oona taxiyaad u dhexayninba mise waa afar inta la tukada kadibna loo yarana sana kadibna afar kale la tukani laba iyo laba nasasho sida adaan samayno kadibna laba iyo laba kadibna witirka sidaas miyay ahayd taas macnahaas way xambaari kartaa waana macnaha ugu dhow waxaa sidoo kale isna muxuu ahaa waarid ah oo soo aroori karo in nabigeenna calayhi sala slam sida ragga qaar shuraxda qaar ay sheegeen in nabigeenna calayhi sala slam uu dukan jiray laba rakca kadibna laba rakca markuu dhammaysto uu iska hurdi jiray nabigeena calayi sla slam kadibna uu soo kici jiray markuu muddo hurda kadibna laba rakca iyo laba rakc uu tukan jiray nabigeena ala sl slam kadibna wuu iska hurdi jiray kadibna nabigeena ala sl slam tukan jiray saddex rakca witr ayuu tukan jiray markay caaisha marka leedahay nabi allow adoona witr tukanin miyaad jiifanaysaa markay leedahay waa markii aad afartii hore dhammaystay ood saxdood soo kacay kadibna afartii dambe uu tukaday ood jiiftay ood soo kacay kadibna uu jiif ku noqday ayaa laga yaabay culimada qaar leeyihiin raximahum allah raxmata waasica ayb marka macaani badan bay koleyba xambaari kartaa laakiin salaatu leyli manaa manaa weyaan salaada habeenka la tukada waa laba laba ayuu mxua nabigeena cadday sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayb xadiidka todoba boqol iyo todoba iyo labaatanaad xadiid todoba boqol iyo todoba iyo labaatanaad can cabdiraxmaan ibni cabdiqaari qaari waxaa laga wariyey cabdiraxmaan ibni cabdilqaari waxaa laga wariyey raimahullah qaala wuxuu yidhi kharajtu waan baxay maca cumar ibn khaaab ayaan la baxay radia allahu tacala anhu arda leylatan habeen baan la baxay oo fii ramadaana ramadaanka ila lmasjidi masjidka nabiga ayaan la aaday sayid cumar ayaan raacay oo masjidka nabigaan la aaday calayhi salaatu wasalaam habeen habeenada ka mid a ah. fa idaa waaba iyadoo annaasu dadka awsaacun kooxo koox ay yihiin dadkii masaajidka joogay waa kooxkoox kooxkooxay muxuu tukanayaan oo u cibaadaysanayaan mutafariquuna kala tagsan yusallii wuu tukanaya arajulu wayusali rajulu nin baa tukani oo fa yusalii waxaa ku tukada ama ku xirta bisalaatii salaadiisa arahtu koox sagaal wax ka yar ayaa ku xihan ama kooxunbaa ku xihan faqaala cumar wuxuu yidhi inii aniga araa waxaan arkaa oo ii muuqata low jamactu haddii aan uruuriyo oon kulmiya haaulaai kuwanayto calaa qaari'in nin qaari ah oo qur-aanka mxuu ah qaariko aad u yaqaana waaxidan ee oy ku wada tabatukadan la kaana ayaa ahaan lahayd amhala mid wanaag badan saas ayaa qurux bannaan lahayd ayuu yidhi radia allahu tacala anu arda uma intaa kadib cazama wuxuu go'aansaday arrinka asaga ahaa fa jamacahum kadibna saxaabadii ayuu ku jamciyey calaa ubay ibni kacbin ubay ibni kacb oo quraadii nabiga uu muxuu ahaa taskiyey ka mid ahaa ayuu yidhi haye salaadha idinka bixiy taraawiixta ama salaada leylka idinka bixiyo ama salaada ramadaan kala tukada ayib uma intaa kadib kharajtu uma intaa kadib kharajtu waan la soo baxay macahu cumar ayaan la soo baxay radia allahu tacala anu arda leylatan okhra habeen kale ayaan la soo baxay wannaasu dadkana yusalluuna ay tukanayaan bisalaati qaari'ihim qaarigooda ubay bnu kacab aha ay ku dabadaba xihan yihiin sida haddaan u dukanoo kale dadkii dhan ay muxuu hal imaam ku daba xihan yihiin oo jamaaco leeyahay ayaan soo baxnay uu yidhi radia allahu tacala anu ayaa wanaag badnaata haadihi tanayto bidca la sameeyo tan ayaa ugu qurux badan oo ugu wanaag badan ayuu yidhi radia allahu tacala canhu arda waladii kii walatii tii salaadii yanaamuuna ay ka seexanayaan canhaa xaggeeda ayaa afdalu ka fadli badan min allati salaada yaquumuuna hadda ay u taagan yihiin weeyaan yuriid wuxuu ula jeedaa aakhira leyl habeenka intiisa dambe wa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yaquumuuna kuwa istaaga qiyaamuleylka iyo taraawiixda awalahu qeybtiisa hore xadiidkan taraawiixda asalkeeda sideedaba nabigeena cala slat slam wuu ogaayey nabigeena wuu ogaayey isaga ayaa imaam taraawiix dujiyo musamaadka musamahan taraawiixda yaan loo aqoonin laakiin salaad ramadaan oo la dujiyo oo imaam la noqdo oo jamaaco ay ku xirato nabi maxamed ugu horey ala slat slam habeen habeen kale habeen kale dhowr habeen ayaa nabigeena ala slat slaam intuu soo baxay dukaday kadibna ay saxaabadii maalinta hore habeenka hore qayb baa ku xiratay habeenka dambe ay soo bateen habeenka dambe masjidkia dadka qaadi waayey habeenka dambe nabigu iska gurigiiba kama soo bixin ilaa ay dhawaaqaan asala asala nabigana juuqi jaaq musani gurigiisu salaadiiskaga dukaday subaxdii ayaa marka uu yidhi xali hawsha aad hayseen inaad isugayseen igama qarsooneen laakiin waxaan ka baqay inaan soo baxa oon idin tujiye in salaadan idinku farad yeela kadibna aad awoodi weydaan hadda imsaa qof oonan tukanin qiyaamuleylka waa badan yihiin haddii farad ay ahaan lahayd marka waa la dhiboon laha soo maha lidaalika nabigeena isagoo naxariis ummaddan naxariisana ayuu joojiyey cumar marka markuu arrintan sameeyey wuxuu u sameeyey amin annaas ciladii waa macquul macna macnaha loo joojiyey taraawiixdan jamaca lagu tukada maxay ahayd khawfaliftiraad in laisku faradiyo baqitaan laga baqa ahayd nabi maxamed wuu dhintay nabi maxamed kadibna wax diinaho lasoo dejina ama laisku farad yeelaa lama arko calayhi salaatu wasalaam sida awgeed saas ayaa jidka nabigeena u maray calayhi oo cilo jirtay uu joojiyey ayuu asaga sii kamiley marka markuu leeyah nicmat bidca bidcadan bidcadi luawiga hedwa laakiin asal ahaan way leedahay oo hadda qofkii yihahda maalan waxaan u deliishanaynaa acmaashaan aan samaynayna oo cibaadaadkan dheeriga oon la imaadayna oo nabi maxamed ka sugnaa alayhi sl hadalkaas cumar uu yidhi oo bidcadii aan qaybinayna sida culimo badanoo xataa weyn ay qabaan culimo weyn oo hadda qaamaad ah oo taqaanaan ayaa waxay qabaan bidcadii in loo qaybiyo shantii xugun oo axkaamta shareecada ay qaadanayso oo bidca jirta waajib ah, oy bidc jirta mxuu ahaa eh, sunno ah oy bidc jirta karaahiye ah oy bidc jirta mxuu ahaa bannaan wahaakada yani shanta xugun oo axkaamtii ahayd ay qaadanays qabaan oo rag weyn culculus laakiin uma noqonayso daliil bidcana ma ahan tan ayada haddii uu u waa bidca lugawiya luqad ahaan waa arrin aan soo dirsinay oo cusub oon diinta ku jirin ulama jeeda wuxuu la jeedaa waa arrin nabiga uu qabay calayhi slat slaam uu nabiga u sameeyey kadibna cilad jirta darteed nabiga usan muxuu ahaa usii wadin kadibna annaga aan hadda soo noolayna waa axyaau sunna sunadiio la soo noolayy wa wax kale maaha haddii xataa uusan nabigaba samayn kaba soo qaad fardan wa taqdiiran wixii abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali ay sameeyeen waa sunna binafsi qowli rasuuli llahi sal slam wa calaykum bisunatii wa sunati اlkhulafaaءi اraashidiina اlmahdiyiina caduu calayha bاnawaajid gaws dambeedka ku qabsada waa ti u nabig yidhi alayh slat slam marka annaga haddii aan cumar iyo abubakar iyo cuثmaan iyo cali radia allahu tacala canhum jamiican khulafada raashidiinta haddii aan qaadano wixi ay sameeyeen bidca kumaanan dhicin marka dadka u daliishada xadiidkan iyo axaadiidta la midkaa u daliishada bidcada inay noocayahaas tahay daliil uma noqonaysa weyaan iyagaanan samaynin abubakar iyo cumar iyo cumaan waxayna samayn diin ma noqonayso diin noqon mayso yaan laisku lugoyn ayib xadiidka baabu fadli leylat اlqadri leylat اlqadarka midda kale xadiidka baan kii hore ka bixin salaadda marka qeybta hore in la tukado oo qeybtan awalka hadda aan tukan la tukada iyo qofka inuu inta iska taga kadib gurigiisa u qeybtan ku tukada inuu gurigiisa qeybtan ku tukada ufadli badan saasaa ufadli badan laakiin waa taqa nafta waa daciif hurdaa qofka la tegi wax badan baa iska jiraan waa m dhib badan baa iska jira marka qofki inuu intan hadda la hubo garantiga ah, in lagu dhega ayaa wanaag badan weyaan midda kale tan wanaaggeeda ay sii leeda waxaa ka mid a ah, nabigeena wuxuu caday sal slm fii ramadaan qofka imaamka haddii aad intaad la istaago ilaa ay salaada laga baxa oo salaada laga dhameey imaamku ka salaam noqsado uu la jooga oo salaaddii mxu ka insiraafo habeenkii inuu istaagayaa loo qoraa saasoo nabigeena caday sal allahu aleh waslem guriga haddii aad tukatay intii aad tukatay unbaa lagu qoray soomaa marka masale meesha waxaa ku jirta ah walaalaha qaar waxay sameeyaan masaajidda qaar waxaa laga tukadaa labaatan iyo saddex ragca soo ma oo hadda jaamica mosco ka mid yihi iyo xarameynka maka iyo madiinaba ay ka mid yihiin maka iyo madiinaba ay ka mid yihiin labada xaram masaajidaha kale maha labada xaram ay khaas ku tahay labaatan iyo saddexda la tukada wax dhibaato kuma sugna haddii labatan iyo saddex la tukada wax dhibaato kusugan lama arka toban iyo kowga laakiin arrinta uu nabiga sameeyey sal alla alay slam ikhtilaafka waa laba qaybood tadaad mid iska hor imaano mxuu ahaa bale iyo masaaib ay ka dhacaysa oo laba baabuuroo mxuuaha isku dhacday noqona iyo muxuu ahaa laba baabuur isdaba martay oo mxu midna uu rakaab u wada mxuuaha masjid midna uu rakaab masjid wada waa ikhtilaf mxuu ahaa tanawuca la wax ishkaal ay samaynaysa ma laha kana intuu socdaa waxba dhibaato ma ay marka ikhtilaafka noocan waxba dhibaato culus ma inkasta oo culimada qaar ay fadli badnaysiinaan in tan nabigeena uu ka tagay ala lagu dhego kaba soo qaad marka masjidkeena toban kooga lagu tukadaa dhib ma jaamiya mooska tagta marka waxaa tiri toban iyo kowgi tobankiiaan la ridinayaa xabadkaygan meesha kusi turan waan dhaqaajinay ajirkii imaamkii inaad insiraafay ma helaysid ha isku lugoyn indhama saaraysid meesha haddii aad tagto waa inaad labaatan iyo kowgi la dhammaysato arrinta ayadaa culimada fatwootay waxaa ka mid ah culimada weynoo taqaanaan sheekh bin baas sheekh bin cuthaymiin sheekh maxamed cabaad culimadaasoo dhan aa fatwoota arrinta ayada marka masalada ayadayaan lagu khaldamin qofkii labaatan iyo koogaas ama labaatan iyo saddexda inta utaga kadibna shoodkaadkaas ku dhufto oo mxuu aha tobankaas intuu ku dhufsado xabadkan gadaal kaga rito dhaqaajiyo taraawiix wuu tukaday shaki ma lahan laakiin ajarkii ahayd in imaamkii insiraafkiisa uu ajarka helo oo habeenkii dhan loo qoro indhama saaray saasay culama fadlan raximahum llah raxmatan waasica waxaafida man baqi baabun fadlu leylati alqadar leylata qadarka fadligiisa ayuu baabkan u baab yahay iyo walxafi isku boorin calaa alabiha raadinteeda laisku booriye ayuu baab baabkan weya xadiidka toddoba boqol iyo sideed iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda nabi wuxuu ka wari sal sl nabigeen qaala nabigan wuxuu yidhi man saama qofkii sooma ramadaana bishaan ramadaan oo hadda aan joogna iimaanan alla rumayn iyo waxtisaaban ajri uruursi ufira lahu waxaa loo loo dhaafaa maa ayaa loo dhaafaa hormaray oo min dembi dembigiis ka mid ah waman qaama istaaga leylat alqadri habeenka leylat qadarka ah iimaanan alla rumayn iyo waxtisaaban ajri uruursi ufira waxaa loo lahu isaga maa taqadama wixi hormar oo min dembihi ka mid weyaan qiyaamkii iyo siyaamkii ramadaankii labadaas dembigia lagu dhaafaa qiyaamka caadigan waabati aan soo marnay oon leylatqadr aanan ahayn isna xadiidka todoba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can cumar waxa lagu abdulahi bn cumar ibn khadaab radi allahu tacala canhuma ana rijaalan rag oo min asxaabi nabiga saxaabadiis ka mid a ah, uruu waxaa la tusiyey oo indhaha loo saaray oy arkeen leylat alqadr leylatqadrka ay ku arkeen fi lmanaami hurdada fi sabci alawaakhiri todobada damba oo ramadaanka ka mid ah fa qaala rasul lah wuxu yih slam araa waxaan arkaa ru'yaakum ru'yadiinna qad tawaaacat aragtida abcan waxaa weyaan waa aragti oo ruya weyaan qad tawaaqacat inay isku waafaqday oo isku raacday fi sabci awaakhiri todobada dambe inay isku raacdaan arkaan faman kaana qofkaada mutaxariyaha mid ku dadaalo oo leylatulqadarka aad u barbaaroo raadiya falyataxaraa ku dadaalo oo ha ka raaraadiyo asabca alawaakhir todobada dambe saasuu nabig alai sl slam xadiid todoba boqol iyo soddonaad can caaishata xalib radi allahu tacala anu ardaha ana rasul rasulka sal slam qaala wuxuu yihi nabigeena taxaraw war oo kaga dadaala leyla qadr leylad qadarka fi lwitri tobanka ah, fi lwitri habeenaha tirada sideerka ko iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka ka raadiye witrka ka raadiye weyaan witrka miiqaha baynu noqonaya kow iyo labaatan saddex iyo labaatan shan iyo labaatan toddoba iyo labaatan sagaal iyo labaatan waa shan shantaas ka raadiye weyaan oo min eh, cashi tobanka dam ah, min ramadaan ah, bish ramadan ka mid ah xadiid todoba boqol iyo kow iyo soddonaad can zir ibn xubeysh waxaa laga wari zir ibn xubeysh ibnu xubaasha ayaa la yihahdaa xubaasha waa ree asad alasadi weeyaan ninka isaga mukhadram waa nabiga waqtigiisa uu soo haleelay sala allahu calayh waali wasalam nabiga waqtigiisa uu soo haleelay lakiin nabiga muusan arkin gadaal dambana wuu sii noolaa ninkaas mukhadram ayaa la yihahdaa todoba wuxuu dhintay hijrada nabigeena saddex iyo todobaatankii saddex iyo todobaatankii ayuu dhintay radia allahu tacala an arda can zir ibni xubayshin alasadi radia allahu tacala an arda qal ubay bna kacbin ninka ubay ibnu kacb ayaan weydiiyey radia allahu tacala an arda faqultu waxaan idhi ina akhaaka walaalka ay fi islaam ibnu ibna mascuudin ahaa cabdillahi bn mascuud yaquulu wuxuu leeyahay man yaqum man yaqum ilxawla sanadkii dhan qofkii qiyaamuleyl la imaado yusib wuu asiibayaa wuu haleelayaa laylat alqadri leylatqadarka saddex boqol iyo lixdanka habeen qofka habeenka ay ka baaqanin qiyaamuleylka oo intaa intaagnaada ama ramadaan ama hayr ramadaan shaki ma lahan leylataqadarka waa siibi waa run sax weeyaan shaki ma lahan fa qaala wuxuu yidhi marka ninka la yidhahda ubay ibnu kacbin raximahu llah allah u naxariisto dembigiisa allah dhaafoo kale waa sida annagaan dhihi jirn hebel markaad adal hadal aan yara muxuuyara sidii la rabay aan hebel ku yidhahdo allah ka dhaafo iyo sooma dhahmi saasoo kale waa raximahullah allah u naxariista araada wuxuu doonay anlaa yatakila inayna isku halaynin annaas dadka oo leylataqadarkaas iyo ayaamahaas la yaqaana iyo ay isku halaynin intaas ayuu doonay oo dadka wuxuu rabaa inay saddex boqol iyo lixdankaas habeenba ay cibaadaystaan intaasuu rabay dan kale kalama lahayn weyaan ee adinkaasi xun fahmay amaa in kale ma ahani inahu isaga qad calima wuu ogsoon yahay amaa inahu isaga miya qad calima wuu ogsoon yahay annaha iyada fii ramadaana inay leylatulqadarka bisha ramadaan ku jirto xaqiiqa wuuhuba ninka la yihahdo ibnu mascuud wa anahaa iyadana wuu hubaa fi lcashri awaakhiri tobanka dambe inay ku jirtaan haddana wuu hubaa xaqiiq ahaan wa anahaa iyadana wuxuu hubaa leylatu sabcin wa cishriin habeenka labaatan iyo todobada inay leylatlqadarka tahay wuu hubaa weyaan uma intaa kadib xalafa wuu dhaartay ninka la yihahdo ubay bnu kacbin laa yastani isagoonan soo reebaynin oo wallaahi laylatu sabcin wacishriin waa habeenka labaatan iyo todobaad weyaan faqultu waxaan idhi biayi shayin taquulu daalika biayi shayin shaygeeba taquulu aad leedahay daalika arrinka isagaa yaa abalmundir abalmundirow kunyadiis maxay ahayd abalmundir inaad labaatan iyo todoba waatilood ku dhaaratood weliba aadan istina la imaanin maxaa kuu daliila arrintaad maxageed cuskutay weyaan qaala wuxuu yidhi bilcalaama calaamadii aad nabiga noo sheegay ayaan aan u cuskaday weyaan aw amaba bilaayati ayadii ama calaamadii alatii taasoo ahbarana uu noo sheegay rasul rasulka sal l nabiga muxuu noo sheegay annahaa qoraxda tatlucu inay soo bixi doonta yowma idin maalinta iyada ah laa shucaaca lahaa wax shucaacah qoraxdiioo nadiif oo haabay yaraatay wax humaag iyo sheeke ay ku jirin oo sideedii ah oo murtaxan inay soo baxaysa ayaa nabiga noo sheegay waana indhahana saarna ayuu leeyahay radia allahu tacala an arda xadiidkan waa xadiid ah, iyo xadiid ka horreyba dhamay horta intaana mxua gaagaarin xadiidka todoba boqol iyo saddex iyo soddonaad can cabdilahi waxaa laga wariyay unays cabdilaahi bin unays waxaa laga wariyey waa ree juhayna aljuhani weyaan cabdulahi bin unays aljuhani uma alansaari ree ansaareed ayaa loo sii tiiriyaa maxaa yeelay xaliifu bani salima ree bani salima ayuu muxuua u ahaa nin ku tiirsan tiirsanaantan iyo howlahan iyo ummad reebel ku tirsan iyo baabka ayuu waa wax iska jiri xilfigaas xilfigaas wuu iska jiri jiri weyaan naam cabdulahi wuxuu geeriyooday hijrada nabiga markay ahayd afari kontonka ayuu geeriyooday arbaca wa hamsiin ayuu geeriyooday radia allahu tacala an arda cbdillahi bin unaysa wuxuu yidhi ana rasul rasul sal l slm qaala nabigan wuxuu yidhi uriitu waxaa lii tusiyey leylat alqadri leylat alqadarka ayaa lii tusiyey uma unsiitu waa lii hilmaamsiyey hilmaamsiintana laba nin oo murmaysa inuu asxaabadu sheegay ayuu rabay laba nin oo murmaysa ayuu soo dhex galay warkiyaa ka fakaday wa araanii waxaan araanii ubahaa waxaan arkay subxahaa subaxdeeda iyo subaxdeeda asjudu anoo ku sujuudaa fii maain biyo iyo wa iinin dhoobodhoobo weyaan qaala wuxuu yidhi famutirna waxaana la madarsiiyey oo roobna la siiyey leylata alaain wacishriina habeenka saddexiy labaatanaad fa sallaa binaa wuuna dujiyey rasuululahi wuuna dujiyey fansarafa wuu rogmay nabigeena salaad buu ka soo baxay wa ina ahara almaai biyaha raadkiisana iyo waiin iyo dhoobadana calaa jabhatii wejigiisa iyo anfisankiisa ay saaran yihiin ayaan salaad uu nabig kasoo leexday sal slm xadiista marka meeshan maxaad aragteen meeshan waxaa taalla marka baab dherer badan baabkii inteeda badan itifaaqa wuxuu yahay in tobanka dambe oo bisha ramadaan inay ramadaan ku jirto laiskuma hayo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaalna insha allahu tacala iyadna inay tobanka dambe ku suganta laiskuma hayo waxaa kaloo laisku haynin in witirka habeenada tira isdheerka ah oo labaatan iyo kowga iyo labaatan iyo mxuuah saddexda iyo labaatan iyo shanta iyo labaatan iyo todobada iyo labaatan iyo sagaalka ay ku jirtaan ayadna warka dhankaas u badan yahi waxaa marka meesha baab aad ka soo booday laba saxaabiyaa marka halkan taagan abumundir abalmundir oo ubay binu kacba isaga warkiisa waa cadyahayba lalaab iyo baabka ma galo wuxuu leeyahay waa labaatan iyo toddoba isku dhibanba haddiiba marba labaatan iyo toddoba la gaaro leylatlqadarku ada haysta habanka ka farqabsa meel kaleba midiga bidaxa eegi cabdullahi bin mascuud wuxuu samayna wuxuu kala dan lahaa dadki inayn leylatlqadarkaas bas isku halaynin oo ay camal badan la imaadaan ayuu rabay halkaasuu taagan yahay wuu dhaaranaya weliba calaamad uu nabiga sheegayna uu arkay uu ku dhaaranaya arintiis saxaabigan kalena oo waxaa weeyaan eh, ninka la yidhahdo cabdullahi bin unaysna asna wuxuu sheegayaa in nabiga uu calaamad u sheegay calaamadin ay arkeen oy habeenka saddex iyo labaatankeed waa runtiis masalada marka meesha waxaa kaaga soo baxay ninka la yihahda ubay binu kacb habeenkaas u arkay runtiis weeyaan nabigana labaatan iyo todobada uu ku sheegay calaamada uu ku sheegayna way arkeen qoraxdii oo shucaaleh inay soo baxdo habeen marka sanadka isaga ah waxay ku aaday labaatan iyo ku aaday soo tiris dheer maahan soo tobanka dambe maahan haa wuxuu markan sheegaa bicilmihi xilligaas uu ka warramay ma sanadka isaga wuu asaga arkay calaamadaas ayuu ka sheekeeyey sanadkaa marka waxay soo martay labaatan ay soo martay cabdulaahi bin unaysna sanadka uu sheegaydna waxay ku aaday labaatan iyo masalada marka waxay marka gelaysaa culimada la marka tatanaqal way gurguuraysaa oo labaatan iyo kowga iyo labaatan iyo saddexda ilaa labaatan iyo sagaalka intu dhexaysa intaasay saa u gurguri culimadala ayaa marka meeshan waxay ka helayaan boos aad u fiican iyo jaanis aad u fiican oy madhabkooda ku xoojiyaan weeyaan ay ku xoojiyaan ay u helayaan marka laylatulqadarka tobankaas ayay ku jirtaa saxaabadan nin walba wuxuu sheegay sanadka asaga ay meesha haleeshay ayuu sheegay muxuu ahaa marka saas ayaa loola soconaya culimada qaar xataa waxay leeyihiin ilaa ramadaanka awalkiisu taarikh kow saddex wahaakada yani ina aad waa suuragal laakiin waa ixtimaal aad u kooban tobanka dambe waxaad ka garanaysaa nabiga intuu mari jiray iyo dadaalkuu bixin jiray iyo reerkii inuu kicin jiray inuu si noo imaan doonto mxuu aha nabiga ala sl slam uu mxuu aha dhexda eh, dhuuqsan jiray ayaa noo imaan doonta insha allahu tacala nasal allah an yuwafiqana lilqadr wa nastafiida minhu baabun <clears throat> ama alfaslu haali alfaslu haali fasalka saddexaad alctikaafu ictikaafka weyaan ictikaafka waxaa la yidhahdaa nagaasho meel in lagu nagaado sharcigana waxaa weeyaan in qofka inuu masaajidka zaman ku nagaado walow haba yaraadee niyad ku baaqi ahaasho ilah darti ugu nagaado halkaas masaajidka ku nagaado masaajidka walow laxda sida culamada qaar ay leeyihiin qaarna ay leeyihiin lyowma wa leyla qaarna waa kasii badinayaan marka intaas ayada waa inuu ku nagaada ood ilah dartiin ugu nagaado shuruudii loo baahnaay iyo wixii loo baahnayna uu kulli fuliy fuliye weyaan baabun alictikaafu ictikaaf la ictikaafa fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe la ictikaafa ayuu baabkan u baabi weyaan xadiid todoba boqol iyo saddexi soddonaad can caaishata waxaa laga wariyey zawji nabiy sal slm radia allahu tacala anhu ardaha ana nabiya nabigeena wuxuu muxuu ahay eh, nabigeenna kaana wuxuu ahaaday yactakifu mid ictikaafa alcashra tobanka alawaakhira ee damba oo min ramadaana bishi ramadaan ka mid a ah, xataa tawafaahu llah ilaa uu alla ka oofsado oy nafta ka dhacdo oo laga qiblooda tobanka dambe wuu soomi jiray uma intaa kadib ictikafa waxaa ictikaafay azwaaju xaasiskiisa min bacdihina waa ictikaafan weyaan radia allahu canhuna qaarkood xitaa waxay ahaan jireen intuu nabiga noolaa ictikaaf jireeno markay xerag bay xihan jireen labadkii dhexdooda xerag ku xirnayaan si ay u taagan yihiin qofka markuu wareero oy nafta qabato ama hurdo ay ay qabsan jireen waa tii nabiga intuu arkay loo sheegay kadib inuu yidhi fura qofki intuu nashaad iyo muxuu ah fircooni leeyahay ha cibaadaysto inta kalena muxua iska nasta waa tii nabigeenu caday sala allahu aleyh waali waslem maxaa yeele qofka waxa laga yaaba inuu intuu cibaadadoon yahay alla baryadoon yahay inuu naftiisa habaar ayaa dhici karta ayuu nabigeena ku cilayy sala allahu aleh waali wasalam xadiid todoba boqol iyo afar iyo soddonaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala anu ardaha zawji nabiga sal slam qaalat waxay tihi wain kaana wuxuu ahaa rasuullah rasuulka ale sal la yadhulu mid gala eh, la yudkhilu mid soo geliya calaya dushayda ra'sahu madaxiisu soo gelin jiray waxaad ka soo qaadaan in uu muxuu ahay masjidka nabiga u yahay guriga nabigeena uu daaqadan muxuu u yahayba saasoo kale weyaan saasay isu ahayaan wain kaana nabigeena wuxuu ahay sal l slm layudkhilu mid soo geliyo calaya dushayda rasahu madaxiisu usoo gelin jira nabigeena alayh sala slam wa huwa nabigana fi lmasjid uu ku sugan yahay fa urjiluhu nabiga markaasaan u shallayn jirin sala allahu alayh waali wasalam tarjiilka waa shallaynta oo si fiican loo mxua timihii loo karaameeyo wa kaana wuxuu ahaa nabigeena ala sl slam laa yadkhulu mid aan soo gelin albeyta guriga oo ku dhegan aan soo gelin ilaa lixaajatin dan ida kaana hadduu ahaada muctakafan mid ictikaafsan dan inuu leey danta maxay noqonaysaa musqul iyo wax la mid weeyaan wax kale ma aha iyo wax uun saas oo kooban oon lagama maarmayn marka qofka muctakif muctakifka ah inuu muxuu ahaa daruuro u bax mooyaane inuu meelaha iska warwareego ood meelaha dadka xanuunsi kasoo booqbooqdo oo meelaha iska marmaro baabkaas ictikaaf fiican ma noqonay weeyaan wax badan baa daqaro badan baa ku dhici xadiis todoba boqol iyo saddex iyo soddonaad can cali ibni xusein waxaa laga wariyey ibni cali ibni abi aalib weeyaan dabcan caligan waxaa dhalay xusein ibni cali ibn abi aalib radia allahu tacala canhu jamiica ana safiyata gabadha safiya la yihahda oo zawja nabiyi nabiga xaaskiisa sala allahu alay ali safiya bintu xuyey ibnu akhtab weeyaan gabadhaas yahuudiyad bay ahayd ayay ahayd waa gabadhii muxuu ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam kaga soo wareegto kaga timid ayaanta khaybar markii zawjkeedii iyo dadkeedii muxuu ahaa kulli lagu tagay saas kusoo gashay nabigeena ahayd sala allahu alay waslem safiya zawji nabi sal slm wuxuu nabigu ku karaameeyey guur wuxuu ku maadaama la dhabar jibiyey oo dadkeedii mxuu aha iyo tolkeedii ay islaamnimada diideen oy gaalnimo ilaahayga ogsoon yihiin subxana wa tacala ay ku cinaadeen yacrifuuna kamaa yacrifuuna abnaahum kadibna ay arrintii noqotay in mxuu aha raggii ayaga ahaa la edbiyo in raggii la edbiyo ay noqotay gabadhiina ay caaila qiimo badan ka dhalatay oo meel culus ay ka dhalatay kuna mxua sinjigii iyo asalka nabi muusena mxu halkaas ay asalkooda kasoo jeedaan nabigan wuxuu ku karaamay sala allah alay slm inuu isaga guursada uu karaamay meelo badan buu nabigeena eegi jiray sal allahu aleh ali waslm guur nabigana wuxuu heli karay inuu muxuu ahaa intuu rabo gabdhahoo yaryar oo toban iyo shan jiryaal inuu helo islaamo wada garoobo oo muxuu ahaa ilmo ay ka daba raaracanaya nabigeena gurisi jira alai sla slam in badan oo ka mid ah oo qaar xataa muxuu aha aisaata ooba dhaqmabaxay mar hore intaas wuxuu ku ilaalin jiray nabigeena alai sla slam raxmatan bilaraamin muxuu ahaa garoobada iyo dumarka muxuu ahaa aan ragga iyo iska dhibaysan ayuu nabiga ku naasnuuji jiray alai sl qaarna inay islaamnimada soo jeclaadaan ayuu nabigeena alai sl slam ugu eh, taaliifa ku samayn marka dad waxay sameeyaan kuwan mustashriqiinta khaasatan nabiga waxay leeyihin guurkan tirada badan shahwaani u ahaa hadduu shahwaani gabdhaha yaryar oo shan iyo ah, oo nin walba nabigeena ku tugay alai sl muxuu wada guursan waay maxaa islaamahan muxuu ahaa wada da'da ah wada geeyey nabigeena alai sl gabar bikaarood guursaday yaa ka jirta caaisha radi allahu tacala intooda kale kulli waxay ahaayeen dumar muxuu ilmo wada wata umu salama waad garanaysaan darsan ilma ay wadataa oo weliba ay kiiro sii badan tahay markaasuu nabigeen inamaa hum banuya waa ilmahaygi wax kale ma intaas ilmahaas inuu ka koriya inuu ninkii qiimaha badnaa oo abu salama aha oo ka dhintay ay ilmihii tabin ayada ay tabin oo booskii adu buxu intaas u guursanaya nabigen ala sl gabadhan fiiriya marka baabka isagoo baab dheeroo runtii u baahan in mar muxuu insha allahu tacaala waxun laga bixiyo ana safiya gabadha safiya binta xuyay ibna ahab radi allahu tacala arda zawja nabi nabiga xaaskiisa sal slam ahbartu waxay u sheegtay annaha iyada jaaat inay u timid rasullahi u timid sal slam tazuuruhu iyadoo booqanaysa fii ictikaafihi ictikaafku ku jira ay ku booqanaysaa nabigeena cala slam fi lmasjidi masjid waa cishrat wanaag cishra wanaaga fiiriya gabdhihii oo kaas qiimaha badnaa fi lcashri awaakhiri tobanka dambe min ramadaana ka mid ah fatxadaat way ku sheekaysatay cindahu agtiisa saacatan saacad oo nabiga u sheekaysa cala slam way haasaaween uma qaamat way istaagtay tanqalib iyadoo mxuu ahaa guriga u noqonaysa weyaan tanqalib ay tarjic faqaama waxaa istaagay marka annabiyu nabiga alle istaagay macaha maceeda yaqlibuha isagoo muxuua roga oo guriga ku celina wayaan iyaday wanaagga ay samaysay ayuu nabigeena wanaag ugu bedela waad aragtaan iyadii way soo booqotay way u sheekaysay kadibna iska soco maaha isna waa kaas cishir wanaagi mubaadala ayaa meesha ka socota nabigeena wuxuu sameya ala sl slam xataa idaa balaqad markay gaartay baab almasjid masjidka albaabkiisa cinda baabi umu salamata umu salama gurigeedii albaabkeeda meel mara waxaa soo maray rajulan laba nin oo ansaar laba nin oo reer ansaareed ayaa soo mareen nabiga oo la taagan gabadhii ay soo mareen weliba yara humamow iyo habeenna ay ay u badanta weyaan markaasa niminkii riwaayo kala caddaynayse way degdegeen saantii ay aad u kureen oo saankuur ayay galeen weyaan ayib xataa idaa balaqat markii ay gaartay baaba almasjidi masjidka albaabkiisa cinda baabi umi salamata marra waxaa soo mara laba nin baa soo mareen oo meel ansaar ri ansaarid ka mid a fasallama way salaameen calaa rasulilah bay salameen sal l slam faqaala lahuma nabiy nabigu wuxuu yidhi sal l slam calaa rislikuma war tartiibtiinna iyo habkii aad ku socoteen iyo xaaladiinna sidii ay ahayd ku socda oo waxba hayswaalina oo waxba hadegdegina oo ha kufina calaa rislikuma sidiinna iyo hay-adiina ad kusoteen iskaga socda tartiibta iskaga socoteen laafiyadiina iska wata inamaa in kalemaana hiya gabadhan aan la taaganahay iyo qofkan haweeney dumarkan safiya waa safiya bintu xuyey weyaan waa gabadhii aad oo xaaskaydi ahayd eew qof kaleo la taagana iyo mid aan shukaansi ula taagan iyo baabkaas ma ahane waxaad yeelaysaan tartiibsada saasuu nabig ku alay sl slam faqaala waxay yidhahdeen subxaana allah yaa rasuul nabiga ilaahay baa nasan rasuulka allo wa kabura waxaa ku weynaaday calayhima arrinka asaga riwaayad kale calayka ma nabi almaadiga tuhmo ay naga kaa gelaysaa warka noocaas ayaa jiri weyaan faqala nabig wuxu yih sl slm ina shayaana shayaan miya yabluqu wuxuu gaaraa min alinsaani insaanka wuxuu ka gaaraa mablaqa dami dhiigga meel alle meeshuu gaar gaara wayaan qalbigii meel walba dhan walba dhiigga inta dhiiggaada aad maro oo ximin ah iyo mxuu ahaa seeda amaba uu dhex maro ayuu waxaa weeyaan shaydaankan saa ku saaqaya oo kudhex socdaa weyaan wa innii anigana khashiitu waxaan ka baqay an yaqdifa inuu ku tuuro fii quluubikuma quluubtiinna shay-an inuu shay ku rido ama sharan oo dahdaan nabiga waa sida xaalad sayta kadibna aad gaalowdaan ila nabi maxamed la tuhmay alai slam waa gaalnimo cad marka taasaan ka baqay arrintaasaan inka hor istaagay ayuu nabig alai slat slam baabun alijtihaad dadaala dadaala fi lcashir awaakhir tobanka dambe ayuu baabkan u baabiyay xadiidka todoba boqol iyo lix iyo soddonaad can aishata waxaa nabi sal l slam qaalat waxay tiri kaana nabi nabi sal slam idaa dakhala cashru tobanka markii ay garta shadda wuxuu dhuuqsan jiray mi'zaraw guntigiisuu nabiga dhuusan jiray macnaheed waxaa weeyaan mar iyo suun iyo xihan jiray maahane wuu mxuu ah isdiyaarin jiray waya nabigana alai sl slam wa axyaa leyla habeenkiisana wuu noolayn jiray salaad iyo quraan akhrin iyo cibaada iyo allabaryo iyo dikri ayuu ku noolayn jiray wayqada ahlahu reerkiisana hurdada ayuu ka jafi jiray nabigeena alahi slat slam wa fii riwaayati limuslimin qaalat waxay tihi caaisha kaana rasul wu rasulka al sl slm yajtahidu mid dadaala fi lcashri alawaakhiri tobanka dama maa laa yajtahidu wuxuusan dadaali jirin fii hayrihi tobanka dama heyrkii weeyaan alfasl raabic faslka afraad oo soomkii kudhex jiro weyaan in wixii la xiriiray siyaama taawuci soomka sunnada ayuu muxuu ah u fasal yahay baabu baabun sawmuhu sala la sl nabiga soomkiisa fii hayri ramadaana ramadaan hayrkii uu soomi jiray ayuu muxuu aha u baabya baabkan weyaan intuu ahaan jiray intuu soomi jiray inte muxuu aha intee meelood misa wahaa kada xadiid toddoba boqol iyo toddoba iyo soddonaad can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu tacala an ardaa zawji nebi qaalat waxay tihi kaana rasu sl sl yasum mid sooma xataa naquula ilaa amaan kan idhaahno laa yuftiru nabiga dib dambe uma afuray soon isku xirir unbuu nabiga soomi jiray wa yuftiru nabigu uu afuri jiray xataa naquula ilaa an ka dhahno laa yasuuma soomay toban labaatan maalmooda laga yaba inuusan nabiga soon iska wada mararka qaarna uu muxuu ahaa soonkii iska dhaafo afuro weyaan famaa ra'aytu maan arkan leedahay rasuul allah rasulka sl slam istakmala isagoo dhammaashtirtay siyaama shahrin bil soonkeed oo kaamil ah ilaa ramadaana bish ramadaan mooyaan wamaa ra'aytu maan arkin agtara mid kaga badnaan badan siyaaman xagga soonka minhu nabiga xaggiisa fii shacbaana bishacbaan nabigeena cala slam bil aad dhammaystay soon ubaa ka jirta bil aad ka soon badnaay bishacbaana indhan lama saarin saas ayaa caddaynaysa radia allahu tacala an ardaha baabun annahyu reebadiis ka reeba ayuu baab can sawmi dahri sanadkii dhan iyo zabankii oo dhan qofkii inuu soonaada in layska reebayo xaaraanta on la ogolayn arrinta idin laisuu diiday cafwan ayaa waxaa weeyaan ayuu halkan baabkan ubaabya xadii toddoba boqol iyo sideed iyo soddonaad can cabdillahi bni camr bn caas radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdillahi bn camr bn caas qaala lii rasulla nabiga wuxuu yihi sal slam yaa cabdcabdillaahi ibnu camriyow alam uhbar miyaanan lii sheegin anaka adiga cabdulaahi tasuumu inaad soonto annahaara maalinta wa taquuma leyla habeenkan aad istaagto maalin kasta inaad soomanta habeen kastana qiyama leyl aad ku jirto soo liima sheegin arrinkaa warkaa isaga ma jiraa weyaan faqultu waxaan idhi balaa inay jirin iska dhaaf nabi allow way jirtaa way jirtaa weyaan ya rasul rasulka allow qaala wuxuu yidhi falaa tafcal ha yeelin arrinka asaga sum son wa aftir wa qum habeenkii qiyaam leyl muxuu istaag wanam iska saaxa fa ina lijasadika jirkaada ayuu u sugnaaday calayka dushaada xaqan xaq wa ina licaynika ishaada ay u sugnaatay calayka dushaada xaqan xaq wa ina lizawjika xaaskaada ay u sugnaatay calayka dushaada xaqan xaq wa ina lizawrika qofku cidda martida kuwa ama kusoo ziyaaratana ay u sugnaatay calayka dushaada xaqan waina bixasbika adiga mid kugu filan ayuu ahaaday an tasuuma inaad soonta kula shahrin bila arka alaaata ayaamin saddex maalmood inaad soonta ayaa kugu filan weyaan waina laka waxaa ku sugnaaday bikulli xasanatin xasanada arkaba cashra amhaaliha toban laabkeeda ku sugnaatay weyaan waina dalika faina dalika arinka isaga siyaamu dahri zamankii o dhan ama sanadkii o dhan ood soonta mxu la tooy kullihii dhammaantii fashadadtu warkii ayaa nabiga ku adkeeyey nabi alla waan soomi karaa waan samayn karaa wahaakada waan badinaya ayaan la soo istaagay fashudida calaya ana waa ligu adkeeyey waa ligu dhalaali weyaan ayib qultu waxaan idhi yaa rasuullahy innii aniga ajdu waxaan hela quwatan awood ayaan helaya waxaan adigu laalaabayso ood leedahay saddex maalmood soon baabkaas baab muxuu mara maahan awood badan baan le nabi allow sifi waa nin aad iyo aad u xiiqsan oo xamaasaysan xiiqsanaan kale maahane diintii macaankeedi dhadhankeedii iyo muxuu cibaadadii ayaa mxuu ahaa ad ku talax tagay oo aad uga dhadhantay weyaan markaasaa uma muuqato mashaqada soonla-aanta iyo masaqada hurdalaanta iyo baabkaas uma muuqato weyaan qultu waxaan ya rasul lahi inii aniga ajid waxaan helaa quwatan awood qaala wuxuu yidhi fasumsom siyaama nabiy llaahi daawuud nabiga alle daawuud soomkiis soom weyaan walaa tajid caleyh haka kordhin arrintaas haka ziyaadinin qultu waxaan idhi wamaa kaana muxuu ahaaday siyaamu nabiy llahi daawuud nabiga nabiga alle ee daawuud calayhi salaam soonkiis suu ahaa qaala wuxuu yidhi nisfa dahri sanadkii niskiis ayuu ahaa kaana wu abdulahi cabdulaahi yaqulu mid yara badu yaquulu mid yihahda bacdu bacdamaa kabur markuu bacdamaa kabur markuu weynaado kadib wuxuu dhihi jiray ama kabira markuu weynaado kadib yaa laytanii shallaytaday qabiltu mid aqbalay maxaan u ahaan waayey ruksata nabiy nabiga sal slm ruksadiisa mid aqbala maxaan u ahaan waayey maalina soon may saddex maalmood iska soon bishii maxaan u aqbali waay marka dambe saasuu ku dhintay si u waday laakiin mashaqo iyo rafaad iyo aad ku dhamaystay weyaan wa fii riwaayati riwaayad allahuma buhari muslim u sugnaaday qala wuxuu yidhi nabigeena qala wuxuu yidhi cbdullahi bin camr wa qaala liya nabiyu nabigu wuxuu yidhi sal slm inaka adiga laa tadri cabdullahi bin camr ma ogid lacalaka waxaa laga yaabaa yatuulu inuu kula dheeraado bika adiga cumrun ina camrigaad kula dheeraado nin weyn oo da aad noqoto oo nin mxua dadaada ay meel sala gaartaa laga yaaba marka awooddaadana sana siima ahanaysa wa fii riwaayati riwaayad allahuma bukhaari muslim ay leeyihiin wallafdu ereyga iyo lafdigana limuslim ay usugnaatay qaala wuxuu yidhi fasirtu waan ahaaday ila ladii qaala uu yii lii aniga annabi nabigu yidhi sal slm nabiga arrinta uu sheegay sidii aan noqday da'daydi waa weynaatay oo ilahay baa cumrigiisii subxana wa tacala falamaa kabirtu markaan weynaaday wadidtu waxaan jeclaaday anii aniga kuntu inaan ahada qabiltu mid aqbalay ruqsat nabiyi sal sl nabiga ruqsadiisi mid inaan aqbalay ayaan ku muxua ah, shallaayey laakiin meel la heli kara waa la soo dhaaf weyaan wayalbukhaariye bukhaari waxaa muxua ah, usugnaaday ood soo saaray qaala wuxuu yidhi cbdullahi bn camar ankaxani waxaad ii guuriyey wuxuu ii guuriyey abi aabbahi imra'atan haweeney daata xasabin nasab iyo dad cid fiican ka dhalato qiimo badan oo sharaf badan weeyaan fa kaana wuxuu ahaaday marka yatacaahadu aabbahay mid ka warhaayo oo soo kormeero kantahu gabadhii wiilkiisa uu qabay ayadaa la yihahda marka magacaas fa yasaluha markaasuu weydiin jiray can bacliha kantada marka gabadha wiilkaaga uu qaba ayaa magacaas loo yaqaana w kantal loo yaqaana fayasaluha markaas weydiin jira can zawjkeeda i ninkeeda cabdillahi bni camar isagaa marka warka isagoo ku socdaa laakiin hayba ayuu ka cabirayaa fa wuxuu weydiin jiray xaaskii can bacliha ninkeeda fa waxay dhehaysaa marka oy gabadhi ay ugu jawaabay nicma waxaa wanaag banaaday badnaaday alrajulu nin min rajuli nin baa wanaag badnaaday weyaan lam yata aanan noo istaagin lanaa annaga firaahan firaash aanan cag noo saarin firaash iyo gogol aan leenahay iyo lagu saxdo annaga aan leenahay aanan cag iyo cirab soo dhigan weeyaan haba yaraatay aan cag saarin oo nin haddii aad meel cag saarin ma laga yaaba inuu ku saxdo waa baabalow awlaa weyaan waxay kala jeedaa marka nin haba yaraatay muxuu ahay gogol aan leenahay ku saxday ma ahan walam yufatish aanan muxuu ahay naga faydin lanaa kanafan astur marana aanba muxuu naga faydin ayaa nicmo lahaade mud ataynaahu intaan u imaadnay waa dacwo maogtahay yaraa mxuu ahaa yara dadban bahal aanan murtaxnayn oo yara dadban weyaan ninkaan haba yaraatee mana saaxdo oo firaash noogama saaxanin mxuu ahaa naagaysi baabkaana iyo inaan mxuu ahaa hawsha ay dhacdana min baabi owlaa weyaan ayib falamaa aala dalika markuu arrinkaa ku dheeraaday caleyhi dushiisa marka sood imaadaba jawaabtu waxay noqonaysaa tii unbaa u taagan dakara wuu u sheegay linabi nabigu u sheegay arrinkii fa qala wuxuu bihi ila kulansiy ninka la yidhahdo cabdullahi bni camar ogu ah, yeer weyaan falaqiitu waan la kulmay bacdu gadaal faqala wuxuu kayfa tasuum see u markaas waa marka marka baabkan dhirarka badan la marin doono la dhihi doona reerkaada xaq bay kugu leeyihiin martidaada xaq bay kugu leeyihiin naftaada xaq bay kugu leedahay jasadkaada wahakada lagu leey baabun annahyi weliba meelaha qaar waxaa weeyaan nikaaxa wuxuu nabigan u cadday inuu guurka sunnadayda yahay waman raqiba can sunnatii falaysa minii nacam baabu nahyi rabikrab ayuu baab yahay can sawmi yowmay alciidayn labada ciidood labadooda maalmood oo la sooma in laiska reeba ayuu baabkan u baabay xaaraan aytoon la ogoleen xadiidka toddoba boqol iyo sagaaliyo soddonaad can caaishata radi allahu tacala anhu ardaha zawji nebiga qaalat waxay tihi nahaa rasulla nabigaa laguu diiday can soomayn laba soom ayuu diiday waa kuwe yowmi alfitri maalinta ciidulfitriga ah in la sooma nabiga wuu diiday iyo wa yowmi aladxaa maalinta ciid aladxaa oo tobanaadka bisha muxuu ahaa ciidda bisha dilxija tobankeeda wuu diiday nabigeena cala slam in la sooma labada maalmood baabu sawmi ayaami tashriiqi ayaamaha hilbowraadka in la sooma xukunkeeda ayuu baabkan u baabya ayaamu tashriiq waxaa weeyaan waa maalinta ciidda marka laga saaro kow iyo tobanaadka iyo laba-iyo tobanaadka iyo saddex iyo tobanaadka saddexdaa maalmood ayaa waxaa loo yaqaanaa ayaamu tashriiq maxaa loola jeedaa ayaamaha hilbaha la wara weeyaan maalintaas tobanaadka ah xoolo badan baa la qalay soo marka xoolaha la qalay hilbahoodii dadka ma wada cuni karaan marka in eh, la dareerimo oo kadibna la suro oo la qallajiyo ayay samayn jireen ayaamtashriiq marka ayaama hilbawaradka ayaa loo yaqaanaa weyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka xadiid waxay ka waranaysaa umil min caaisha radi taala anhu ardaha xadiid todoba boqol iyo afartanaad weyaan can caaishata taala anhu ardaha wa ibni cumara ibni cumar radi allahu canhum qaala waxay idhahdeen labadaas saxaabi waa laba mugtirina tagta xadiidkaas iskugu tagta ma lam yurakhas lama qusaynin oo lama ogolaanin fii ayaami atashriiqi ayaama hilbawaradka eh, gudahooda an yasumna inay soomaan ilaa liman qof mooyaan lama yid aanan helin alhadya qofka hadyi aan haysanin oo markaad xajka jooga haddii aanan bixin karin oo hadyiga xoolaha aan qali karin qofka isaga ah qof aanan ahayn inuu muxuu ahaa sooma ayaa tashiiq looma ogola maxay tahay nabiga rabbigan wuxuu yidhi subxaana wa tacaala saddex maalmood in lagu sooma xajka iwa idaa rajactum ninka marka xoolihii ma qali karo tamatucna wuu yahay oo saddex maalmoodna soom baa laga rabaa inuu ku soomo halkaas todoba maalmoodna uu dalkiisa ku soomo sooma maadaama xaaladiisa ay nooca tahay ninka isaga marka ayaama tashriiqa wuu soomi karaa ayuu marka nabigeena ka soo wariyey oo ruqso kaga keenay cabdulaahi bin cumar ayna la jirta ummumuminiin caaisha radi allahu tacala canhuma xadiidka todoba boqol ko iyo afartanaad can nubayshata waxaa laga wariyey alhudaliyi reer bani hudayl weeyaan qaala wuxuu numaysha qaala rasul lah u yh sl slm ayaamu tashriiqi ayaamaha hilbuuradka ayaamu aklin waa ayaamo cuno la cuna iwa shurbin cabitaan la cabir riwaayo ayaa ahayd iwa dikrin lilaah iyo alla olox subxaana wa tacaala baabu karaahiyat siyaam aljumcati maalin jumcada in la sooma karaahinimadeeda munfaridan iyadoo kaligeeda ayuu baabkan u baabiyay xadii todoba boqol iyo laba iyo can abi hurayrat waxaa radi allahu tacala canhu qala wuxu yhi abu hurayra samictu waxaan ka maqla nabiya nabigena sal slm yaqul isagoo leh laa yasuumu axadukum midkiin yuusan soomin yowma aljumcati maalinta jimca ilaa yowman maalin inuu soomamo ooyeene ilaa an yasuuma yowman maalin qabla horti aw bacdahu gadaashi weeyaan inaad maalinta khamiistii soonto ama sabtiga aad ku daraysa ma jumco kale iyadoo murtaxan ha u qastin soonkeeda weeyaan baabu sawmi waxaa la mid a iyadna qiyaamuleylka ragga ku khaas yeela ayadna muxuu ahaa waa saas oo kale saas weyaan laakiin salliga baabu sawm yaamu caashura maalinta caashura oo la sooma ayuu baabkan u baab yahay xadii todoba boqol iyo saddex iyo afartanaad can caaishata waxaa laga wari zawji nabi eh, sal l slm radia allahu tacala anhu ardaha qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaaday yowma caashura maalinta caashura ah tasuumuhu miday soonta qurayshun quraysh fi ljaahiliyati wakhtiga gaalnimadii ay soomi jireen waxaa kaloo ayadna jirta yahuuddan inay soomi jirtay marka waxaa laga yaabaa iyaga inay ka qaateen yahuudda maadaama xiriir hoosaad uu ka dhexeeyey waa micay ka qaateen laga yaaba weyaan wa kaana wuxuu aha rasul rasul sl slm yasuumu mid sooma ayuu ahaa falama qadima almadiinata magaalada madiine markuu soo galay saamahu nabigu uu soomay wa amara wuxuu faray bisiyaamihi maalinta cashuura in la sooma falama furida markii la farad yeelay ramadaano bisha ramadaan tarakahu nabigu wuxuu ka tagay yowma caashura maalinta caashura faman shaa qofkii doona saama wuu soomaaya waman shaa qofkii doonana taraka wa iskaga tagay yacni marka hore inuu farad ahaa ayuu macnaha ka cabiraya laakiin inuu sunno yahay weliba taasu cal lagu dara ayada liskuma haayo xadiidka todoba boqol iyo afar iyo afartanaad waa noo iman doonta insha allahu tacaala xadiidka todoba boqol iyo afar iyo afartanaad can abi muusa waxaa laga weri cabdullahi bn qays weeyaane radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abuu muusa kaana wuxuu ahaaday yowma caashura maalinta cashuraa tacuduhu mid ka dhigato ama u tirsata alyahuudu niminka ree yahuudeed ciidan ciid bay ka dhiganayeen oo ku tirsanayeen weyaan qaala nabi nabigan wuxu yh sl slm fasuumuu sooma antum adinkana sooma saasuu nabig ala sl slm xadii almiriy qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay cabdalahi bna cabaasin baan ka maqlay radi allahu tacala canhuma yaquul isagoo xiina saam markuu soomay rasul rasulka sal slam yowma cashura maalinta cashuura awa amara nabigu u faray bisiyaamihi soomkiisa u faray qaala waxay yidhahdeen ya rasuul lahyow inahu isaga yowmun waa maalin oo tucadimuhu ay weynaysa alyahuuda yahuud iwa nasaara nasaara ay weyneeyaan maalintan cashuraa nabi allo yahuuddii nasaara weynays waxaana taallay oy ka warqabaan in yahuudda iyo nasaarada la khilaafo ayri maqduubi calayhim alaalin in la khilaafo kuwaas labadaas grub midna loo carooday midna la baadiyey in la khilaafo inay usuushi diinta ka mid tahay oo muxuu lisfaray ayay ogsonaayeen kadibna waxay dhhen nabi allow maalinta ayadaa oo aad leedaha muxua hala sooma yahuudiya nasaar ayaa muxua weynaysa markaasa faqala wuxuu yih rasul rsul sl l slm faidaa kaana markuu ahaado alcaamu lmuqbil sanadka dambe in sha allah allah hadduu doono sumna waan soomaynaa alyowma maantaan soomaynaa sumna waxaan soomaynaa alyowma ataasic maalinta sagaalaad qaala wuxuu yidhi raawigii cabdullahi bin cabaas falam yati ma uusan imaanin alcaamu lmuqbil sanadka dambe xataa tawfiya ilaa laga ofsada rasula rasulka al sal slm idan in marka maalinta sagaalaad lagu lamaaniyo oo la raaciyo waa arrin marka nabigeena ala sl slam qowl ahaan ugu sugan uuna hamiyey marka in la sameeyo ay culimada marka waa mustaxab ay leeyihiin si khilaafkaas cashuuradan loo waafaqa ayagan loo khilaafo weyaan صiyaamu alaaثat ayaami saddex maalmood oo la sooma ayuu baabi baabkan min kulli shahrin bila arkan iyo waayrihaa muxuu ahaa heyrkeed oonan saddexdaa maalmood ahayn xadiidka lix boqol iyo toddoba boqol iyo lix iyo afartanaad can mucaadat alcadawiya waxaa laga wariyey saxaabiya dadkaas dad badan oon loo tarjamin ayaan soo marnay oo mucaado ka mid tahay oo waxaa weyan uu ka mid yahay ninka la yihahdo abi khatafaan uu ka mid yahay nubaysha ninka la yihahdo alhodali kuwaas kulli muxuu ahaa calaama saarta weyaan ayb an mucaada waxaa laga wariya cadawiya radia allahu tacala anu ardaha ama raximah allah anaha iyada saalat waxay weydiisay caaishata bay weydiisay zawja nabi nabiga xaaskiisa sal l slm nabiga xaaskiis ahayd akaana miyuu ahaaday rasulla rasulka al sal alla alay slam yasuum mid sooman fii kulli shahrin min kulli shahrin bil arka alaata ayaami saddex mar madnaba ima soomi jiray qaalat waxay ti nacma faqultu waxaan u iri lahaa iyada min ayi ayaami shahri bisha maalmaheeda kuweeba kaana uu nabigan u ahaya soo mid sooma ayaamaha uu soomi jiray waa kuwe qaalat waxay ti lam yakun mahan yubaali mid u aabayeelo oo dan ka gala min ayi ayaamin ayaamo teedeeba ahahr min ayaami min ayi ayaami shahri bisha ayaamaha ku dhex jirta midkeeda yasuumu nabigu u sooma nabiga dan kama geli midka uu ka sooma dan kama geli jirin macnaheeda weeyaan haddii aad iyo lix iyo labaatan iyo toddoba iyo labatan deed sooma iyo haddii saddex iyo toban iyo afar iyo toban iyo shan iyo toban u sooma iyo haddii kow iyo laba iyo saddex ii sooma uma kala duunan ayay leeda radi allahu tacala laakiin nusuus kale ayaa kusoo aroortay ayaamulbidka baabun fadlu siyaami soonka mxuu in la sooma ayuu baab yahay fii sabiililah jidka alla lagu sooma fadliguu leeyahay jihaadka ayadoo lagu jira ayuu baabkan u baabi weyaan xadiidka toddoba boqol iyo toddoba iyo afartanaad can abi saciid waxaa laga wariyay alkhudri sacad ibn malik ibn sanaan wayan qaala wuxuu yidhi samictu nabiy nabigeena ka maqlay sal slam yaqul nabigeena wala man saama qofkii sooma yowman maalin fii sabiili illah jidka alla isagoo mujaahida ku sooma e bacad allah alla wuxuu ka fogayaa wajha wejigiisa can naari naarta wuxuu ka fogayaa sabciina khariifan toddobaatan dayrood ama toddobaatan sana waa la mid isku midun ayuu ilaahay ka fogaya wejigiisa naarta weyaan baabun istixbaabi sawmi sittata ayaamin lix maalmood soom la soomo sunnimadiisa oo min shawaala shawaal ka mid ciidda ayaan gaar noo dhaafanayba cashirkan maanta ciidda ayuu naga bixi soomku noo dhameeyey xadiid todoba boqol iyo sideed iyo afartanaad can abi ayuub waxaa la wariy ansaari radi allahu tacala anu arda ana rasulla rasulka al sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi man saama qofkii sooma ramadaana bisha ramadaan uma kadibna atbacahu raacsiyo sittan lix oo min shawaala bishawaal ka mid raacsiyo raacsiintan marka ma lagu daba qabanaya mise waa un lixun shawaal ka saasay araajixa laakiin in lisku dabaqabta ayaa muxuu aha taqriiban laga yaaba nafta in u dhib yar tahayo hal mar inti naftii waa la qabsatay maksoonki in laiska rido kadibna qofka muxuu ahaa bannaanka soo istaagay isagoo hawshii ritay ma xuma akhyaar badana saasay sameeyaan weyaan oo maalinta labaad bay toos ugu bilaabaan uma kadibna atbacu raacsiya sittan lix oo min shawaala ka mid ah kaana waxay ahaataa wuxuu ka siyaami dahri sanadkii o dhan qof sooma iyo la ajirhada maxaa yeelay soddonka maalmood waxaa lagu dhufanaya saddex miiqay noqonaya saddex boqol lixda maalmoodna waxa lagu dhufanayaa toban baa lagu dhufanaya meeqay noqonaysaa lixdan saasaa marka sanadkii dhamaash ku dhamaada weyan waa fadliga ilahi subxana wa tacala iyo tadciifka uu muxuuha ah u samaynaa muminiinta baabun fadlu sawmi baabun fadlu sawmi sawmka fadligiisa ayuu u baab yahay fi lmuxaram bishi muxaram in la sooma fadliga ilada yuu baabi baabkan wey xadiid toddoba boqol iyo sagaal iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala anu arda qala wuxu abi hurayra qaala rasulula rasulka wuxu yihi sal l slem afdalu siyaami soonkan u fadli badan bacda ramadaana bisha ramadaan kadib shahrullahi almuxaram bisha allo muxaram weeyaan wa afdalu salaat salaatan ugu fadli badana bacda alfariidati faradka kadib salaatu leyli salaatu leylka weeyaan baabun niyatu sawmi soomka niyadiisa iyo wa jawaazu lfitri in la afuro banaanaanteeda fi naafilati sunnada ayuu baabkan u iyo niyada ayada say noqonaysa iyo qofka haduu sunno uu sooma in niyada ay laazim ahayn tabyiid inuu habeenka barisiiyo bariisiiyo oo saacaddii uu rabo uu iska niyoon kara hadduuba afka waxba gelin ayuu baabkan u baabi weyaan xadiis todoba boqol iyo kontonaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala an arda ummi lmuminiin qaalat waxay tiri caaisha qaala lii rasullahi rasulka al wuxuu yihi sal slm daata yowmin maalin maalmaha ka mid a ah. yaa caaishatu caaishay hal cindakum shay un wax cunno miyaad haysaan yeelaan qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi nabi allow faqultu waxaan ya rasuul lahyow maa cindanaa agtanaga ma ahaanin shayun wax haba yeelata aan gacan ku hayn lama arka guriga waa faaruq hal shay waa nabi maxamed alay gurigiisa hal timir ah oo afka la geliya ama hal koob oo juisa ama hal muxuu aha rooti ama hal sambuusa ah laguma hayo weyaan maa shayun agtanaga wax ma ahaanin qaala wuxuu yidhi fa innii aniga nabigeena ala sl wuxuu doortay aakhira qaala wuxuu yidhi nabigeena ala wuxuu yidhi fa innii aniga saa'imun haddii marba ay xaaladda nooca noqotay oo wax afka la geliya jadiin kala mari aan lahaynin iska soomana marka waa mxuu aha aroornima qaalat waxay tiri quracda waqtigeedii fakharaja rasul rasulka ugu baxay sal slam fauhdiyat lana waxaa noola soo hadiyey hadiyatun hadiyad hadiyad cunna hadiyad ayaa noola keenay aw amaba jaacna waxaa noo yimaadeen zawrun dad booqasho ah oo na soo booqan ah qaalat waxay tihi falamaa rajac markuu soo laabtay rasul rasulka sal slam qultu waxaan ya rasuullahi uhdiyat lana waxaa noola soo hadiyey hadiyatun hadiyad aw jaana waxaa noo yimid zawrun dad booqasho ah, na soo booqda waqad khabatu waxaan kuu qariyey ama meel aan kuu dhigay laka adi shay-an wax un cunadii ka mid ah meel kuu dhigay maadaama aan kuu ogaayay inaad muxuu ahaa baahnayd qaala wuxuu yidhi maa huwa muxuu yahay shayga adii qarisay meel dhigta muxuu yahay qultu waxaan idhi xaysun waa federation xayska marka federationka cadigo bariiska iyo baastada iyo ma ahane waxaa weeyaan saddex shay la isku daray waa timir iyo subaga caadiga ah oo subagaan caadiga oo muxuu la isticmaalo iyo aqid canihii la fariisiye o adka saddexdaas ayaa laisku qasaa xays ayaa la yidhah federation nooc ka mid ah ayaa nala soo hadiyey meel kuu dhigay qaala wuxuu atiih keen ay marba yeelaan keen wayaan fa bihi waan u keenay fa waan u keenay bihi isaga fa akalana kadibna nabigu cunay uma intaa kadib maxal shaahidku halkaa wayaan qaala wuxuu yidhi nabigeenna qad kuntu waxaan ahaaday asbaxtu mid waa bariisay saa'iman mid sooman maadaama cunto ay tabada laska cunay xadiid wuxuu ahay ma horaana muxuu yidhi fa innii saa'imun labadaad meelood fiiriya marka marka soonka sunnada wax dhibaataa ma laha qofki inuu habeenkii intuu iska hurda salaad fajir iska tukada kadibna markuu muxuua xilliga aad boroshka iyo hawlaha doonan jir la gaaro oo saddex sac iyo afar sac iyo laba sac iyo la gaaro iyo halka sac uu yidhahda arrin maanta waa iska afxiranaya uu iska niyooda wax dhibaato ka sugan ma weyaan baabun asaa'imu soonka asaa'imu qofka soomana cafwan oo yudca loogu yeeray licaamin cunna faliqul ha yidhaahdo inii aniga saaimu nii waan afxiranahay waan soomanahay ha yidhahdo statusna ma ahane laakiin xaqiiqada inuu iska waramo soomaliya wax yeeli cunadan ma cuni kare ogow ilan qofka haddii cuno looga yeero ood muxuu ahaa hawsha iyada waa hawl muxuuaha makaarim alkhaaliq iyo xuquuqda loo baahan yahay qofka muminka qofka kale ad ku leeyahay inkastoo ay asal ahayn cunitaan laakiin dacwada in la ajiiba asal tahay laakiin ayadna waxay ka mid tahay dhaqan wanaag ay ka mid tahay haddii qofku ku yira ila qurca ama kaa ila qaday kaama ila cashay qofka hadduu ku yira inaad yeesho arinta iyada waa arrin makaarim alakhlaaqi iyo ka mid tahay weyaan nabigeena alayhi slam waxaa weya waxaa loogu yeri jiray majin ayaa loogu yeri jiray in yaroo muxuu hilib aan lahayn laf yaroo hilib aan lahayn loogu yeri jiray oo aad u liidan markaasuu nabigeena aqbali jiray sala allahu aleyh ali wasalam xadiid todoba boqol iyo kow iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariy cabdiraxmaan bin dawsi radia allahu tacala anu arda raawiyat alislaam can nabi wuxuu ka wari sal slam qaala nabigeena wuxuu yidhi idaa duciya haddii loo yeero axadukum midkiin ilaa acaamin cunna inuu cuna looga wa huwa saa'imun walxaal huwa isagana saa'imun uu faliqul ha yidhahda inii aniga saaimun niyahu khayr allah kusiiya waan af xiranahay ha yidhaha ayuu nabigeena caday sala allahu caleyh waali wasalam hada wallah aclam sal allah alay slm abdi rasul mustafa insha allah waa inoo sabtiga dambe biidn illahi cza wajal